بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحب الله بين آيات تضباطا هي صدح سورة الحجر مرورا على ختامها إلى آيات السديد سورة النحل نبي الله اللون عليه السلام وكي كسو أرورا قوم كيسي يبو فرحسن wuxuu hi ina haaulaai dayfiin qoladaas waa martidaydi falaa tafdaxuuni hayceebaynina wataqu llaha alla ka baqo oo walaa tuqsunii hayhoojinina qaaluu waxay dhaheen awalam nanhaka can ilcaalamiin miyaanan caalamka inaad martigeliso kaanahayn qaal wuxuu hi haaulaai kuwaas banaati waa gabdhahaygii haweenkiibaa joogay in kuntum haddaad tihiin faaciliina wax samaynaya haddaad waa kuwan gabdhihi idin wada meheriyo gabadhuu dhalay ma aha yani haweenka alla idinku talagalay iskukiin talagalay baa kuwan allah wuxuu nabiyullaahi maxamed u sheegay lacamurka baaqi ahaanshaaga cumrigaagan ku dhaartay inahum iyagu la fii sakratim waa lidoodiibay yacmahuuna ku wareersan yihiin fadli weyn oo nabiyullaahi maxamed alla siiye weye isaga waxaan ahayn oo cimrigiisa lagu dhaartay ma jiro lacamrukana markaa laamtaasu waa iska laamuqasam godaalka alla gudayna mafcuulkiiba ee khabarkiibaa lacamruka qasami wey faakhadathm waxaa qabatay qowmu luud aseyxatu qayladii mushriqiina waa berigii waa markii uu lahaa alaysa subxu biqariibin markii la yidhi waa berigaa la rogi yay la fogaato alaysa subxu biqariib faakhadathm waxaa qabatay oo ku dhacday aseyxatu dhawaaqi jibriil mushriqiina xaale ay waa badisanayaano shuruuq waa shuruuqu shamsi musbixiinana waa shuruuqu lfajri wey oo fajrigu markuu dilaaco ilaa qoraxdu intay soo baxayso iyo cadaabku ka socon fajacalnaa waan yeelnay caaliyaha xaggeedii sare saafilahaa xaggeedii hoosaan yeelnay magaaladiisa duume ahayd wa amdarnaa waxaan ku dasiinay sida roobka calayhim tushooda xijaaratan dhagxaano min sijiilin dhoobe la dubay oo kale ah sijiilku waa dhoobe la dubay dhagxu inuu kala jabaa laga yaaba laakiin dhoobada haddii dab lagu qallajiyo kala jabi mayso yaa lagala daalay malku jibriil baa intuu kor u qaaday samada geeyey waxaa layidhi ahlu samuhu way maqlayeen digaaga iyo dameeraha cidooda way maqlayeen iyo kale loo bad qurmoon baa meeshii ka jirta baxrumayd la yidhaahdo iyo ka jirta waa meel ku taalla saduuma waxaa sidaa loo galay faakadatum sayxatu mushriqiin waa berigii fajacalnaa waxaan yeelay caaliyaha magaalada xaggeedii sare saafilaha xagga hoose waa la dabagediyey wa amdarnaa waxaan ku dasiinay calayhim dushooda xijaaratan dhagxaan oo min dhagax la dubay ah ina fii daalika qisada cajiibka waxaa ku sugan laayaatin daliil lilmutawasimiina kuwa wax saadaaliya tawasumku waa firaaso wax la yidhaha afcarabga firaaso waa ruuxii oo umuurta oo socotaad aduu iyo aad wax u firaaseen u firsano saa inay ku dambaynba qalbigaa kusoo dhici ruux baa ku yimid wejigiisaad firaaseen oo waxa qalbigiisa ku jira yaad yar dareemi firaasadu lilmutawasimiina dadka wax fikira oo saadaaliyo caqliga leh wainahaa qaryadaasa duumaahi la bisabiilin waddo weeye muqiimin oo joogto oon baabi'in saduuma ma baabi'in sidii loo dabagadiyey ma baabi'in waa sideedi qoladan carabtaa waxaa laleeyahay markaad shaam u safraysaan waad sii martaan ood soo martaan qoladan shaame saduuma shaam baad sii martaan wainahaa qaryadaasa duumaihi la bisabiilin wada weeye muqiimin oo joogto oon baaba-in weli ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la-aayatan daliil lilmuminiina dadka muminiinta muminiintu waxyaabaha dhacdooyinka markay dib u fiiriyaan oo faa'iidaystaan oo goobjoog ka noqdaan cajiib bay ka qaadanayaanoo way ku cilmi qaadanoo ilaaha xaggiisa alla xaggiisay usoo noqonayaan wain kaana inuu xaal ladaalimiina kuwa daalimiinay ahaayeen fantaqamnaa waan ka aargudnay minhum xaggooda rusushii baan u aargudnay wainahumaa qaryatu saduuma iyo aykadiiba labiimaamin waddo weeye mubiinun waadixa asxaabulayka nabiyllaahi shucayb dadkii loo diray bay ka mid tahay marka qur-aanku marna asxaabulayku yidhaahdaa marna wuxuu la yidhaha ilaa madyan baan u diray marka culimadu waxay qaarkood yidhaahdeen waa kala laba ummadooda marka ummadii hore halaagsantay ta damba loo diray alxaafid ibnu kaiir isagu sidaasi aan ahayn buu waa isku miduna waa ahlu madyane eykadu waa meeshay sanamka ku caabudi jireen marka saasaa nabiga akuuhum loo dhihilaya meelkay sanamka caabudi jireen wy waa asxaabu madyan waxoo dhani asxaabu madyan markii laleeyahay waa xaqiiqadu siday ahayd eykaduna waa meeshay asnaamta u jilay ku diiqi jireen wy sidaasaana fiican weyn xaal yashaani kaana waxay ahaayeen asxaabuulaykati dadkii kaynta u saaxiibka ahaa laaalimiina kuwa aalimiinoo xaqa garab maray fantaqabnaa waan ka aadgudnay minhum xaggooda wa inahumaa labadaa magaalo ee taa qowmuluud lagu halaagay iyo asxaabulayka labaduba la biimaamin waddo weeye mubiinan oo waadixa oo qurayshay markaad shaam usii socotaan labadiiba waa sii martaan walqad kadaba way beeniyeen asxaabuulxijri waa dulqura kuwii saaxiibka ahaa almursaliina bay beeniyeen waataynaahum waan siinay biaayaatina aayadaha yarigii baan u keenay fa kaanuu waxay ahayd mucridiina kuwo ka jeetada can xaggeeda waxa weeye asxaabuulxijri waa qoladii waadilqura nabiyullaahi saalix qoladii loo diray wey aayado badan iyo mucjizaad badan baa la tusay markaa way beeniyeenoo kumay camal falin xijri baa la yidhaha xijri waa meesha magaceeda la yidhaha waa meel qura badan waadilqura waa meel degaan aho aada wax soo saar u leh oo barwaaqo badan way garan waayeen nicmadii alla loo diray waa meeshii dee nabiyullaahi saalix ay waanu dili yidhaahdeen oo tiscatu raadin yufsiduuna fi lardi markaas alaaata ayaama saddex maalmood muddo abuu qabtay qisadu dee way dheerayn halkan waa la soo gaabiyey waa kii ay yidhaheen bal mucjizaad keen oo hashii la keenay oo salluxu hal foolanaysa oo dhalay oo biyaha hataabanin uu yidhi maalintay cabaysa hashaadaaya qisada way dheerayd walaqad kadaba way beeniyeen asxaabulxijri xijri meesha layidhaha dadkii u waa meel xijaaj iyo waxay udhaxaysaa shaam almursaliina bay beeniyeen nabigay beeniyeen saalix buu ahaa laakiin hal nabi markii la beeniyey rusushii oo dhan oo la beeniyey bay ka dhigan tahay maxaa yeelay rusushu waa isku fikrada waa isku diin wey waataynaahum waan siina waan u keenay aayaatiha aayayahadagii daliiladii baan u keenay fa waxay ahaayeen mucridiina kuwa ka jeedsaday canaa xaggeeda way diideen wa waxay ahaayeen falkooda yanxituuna kuwo qora min aljibaali buuraha buyuutan guryay ka qoran jireen aaminiin iyagoo aamina qoritaanka waad garani inta gudun la qaaday god qodayaan dhagaxii bay duleelinayaan oy guri ka samaysanayaan cimrigooda dheeraayo guryahan kale caadiga loo dhiso waxaa laga yaabaa inay baaba-aan oo dumaan intay nool yihiin buurahay guryo ka samaysan jireen waa kibir darsi buurahay guryo ka samaysan jireen aaminiin waxaa loo leeyahay waxbaa idinku dhicba kumay talagashanayn way isla quman yihin aamin inay yihiin oon dhibaato u imanaynin yay tahay allah wuxuu leeyahy wakaanuu waxay ahaayeen yalxituuna kuwa qora oo duleeliya min aljibaari buuraha xaggooda buyuutan guryo aaminiina iyagoo aamina faakhadathm seexatu qayladii baa qabatay musbixiina waa berigii xaalayihiin weerarka aroortii baa la qaadaa somaoga soomaalidu sabax aroortii baa weerarka dadka lagu qaada aroortii baa weerar lagu soo qaado la baabi'iyey faakhadathumu sayxatu baaqata musixiina waa berigii famaa aqnaa kagama filaanin kama deeqin canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ahayn yagsibuuna kuwa shaqaysta wixii ay shaqaysanayeen ku faanayeen ee hanti ahayd ee caruur ahayd ee barwaaqo ahayd wax alla waxay u tartay ma markii ciqaabtu waajibtay maxay u tari baa lagu kl macaruurtii baa la baabiinaya famaa aqnaa kama deeqin canhum xaggooda ma shaygii kaanu ahayn yagsibuuna kuwa shaqaysta ummadihii hore intii nabi muuse ka horreysay waa la halaagi jiray nabiyulaahi maxamed iyo nabi muuse intaa la soo gaadhay halaag ma jirin laakiin wax kalaa meeshii soo galay marka inaga waxaa lainooga digayaa ummadaha hore waa la halaagi jiray idinkuna hadaad wanaagga soo mari weydaan ciqaabbaa idinku dhici abaar baa dhici xukuumadaa daalib noqon cudur baa dhici gaajaa iman waxaasaa looga maqaano geliya baabiintii hore alla wuxuu leey wamaa khalaqna samaawaati samooyinka ma abuurin walarda dhulka iyo waa baynahumaa inta udhaxaysa ilaa bilxaqi ximad xikmad dhaba ah mooyaane waina saacata saacaduna laatiyatun way iman waa hubaalina iman fasbax iska saamax baa layidhi nabiga asafxa saamaxaad aljamiil oo qurux badan safxiga jamiilkii waa inaadan ruuxii intuu dembi kugu sameeye aad ka jeesanayseed faraha ka qaadaysa waa inaadan canaananin oodan canaan ugu darin wey marka marka sidan lalahaa dagaal ma jirin culimada qaar baa yidhi aayadaha safxiga iyo cafiga oo dhan amray waa la nasakhay aayatusayf baa lagu nasakhay laakiin lama nasakhina mar kasta oo loo baahdo saasaa la isticmaali markii islaamka dani ugu jirto safxigaa iyo cafigaasaa la isticmaalaya alla wuxuu leya samada iyo ardada bilaash looma abuurin xaq baa loo abuuray iyo xikmad weyn baa loo abuuray samadii ardadii inta udhaxaysa qur-aanku ma jamciyo ardada ma dhabciyo laakiin waa sida samaawaadka oo kale waa toddoba dabaq wey wamaa khalaqna samaawaati samooyinka ma aanaan abuurin iyo walarda dhulka iyo waa baynahumaa inta udhaxaysa ilaa bilxaqi xikmad mooyaane waina saacata saacaduna laatiyatu way iman waa hubaal qofkii shaki ka qabayo way iman fasfax iska saamax baa layidhi nabiga maxamedo asafa saamaxaad aljamiil oo wanaagsan oo ha canaanan ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa alkhalaaqu ka wax aada u abuura wey alcaliimu oo wax og khalaaq amilatu mubaalaqa layidha khalaaq marka allah xaggiisa markii layidhaah ka wax abuura wey unbaa lagu dayn ka aada waxu abuura haddaad tidhaahdo waxyaabo badanuna abuurin inay jiraan baa meesha kasoo bixi amilatu mubaalaqa iska saamax allah baa kuu gargaaraya walqad aataynaaka waan ku siinay sabcan toddoba oo min almathaaniin isu eg waxyaabaha soo noqnoqda ah walqur'aana qur-aankiina waan ku siinay alcadiimi ee weynaa sidaa darteed adoo nicmadaa lagu sii laa tamudanna ha u indha taagin caynayka indhahaaga ha u taagin ilaa maa matacna waxaan ugu raaxaynay bihi maaga aswaajan noocyo oo minhu iyaga ka oo ah ragga aqniyada ah walaa taczam calayhim hana u murugooninoo diidaday ku diideen ha ka murugoon waqfid u raarici janaaxaka garabkaaga lilmuminiina muminiinta u raarici yani shimbirtoo kale amsalaad shimbirtu dhasheeda garabkiisaa ugu fidisaa marka dadka muminiinta u jilico u dabaco aada ugu naxariisa ayaddu waxay tilmaamaysaa sabca min almahaani waalqur'aan alcadiima culimmadu hadallo badan bay ka leeyihiin hadallo badan yay ka leeyihin qolyo waxay yidhaahdeen masaanina waxaa loogu bixiyey macnaheedaa isu wada dhigmo oo isu wada dhigma oo way soo noqnoqonaya iyo walqur'aan alcadiima qur-aankii weynaa yaa lagu siiyey waa nicmo weyn wey culimo kale waxay ku fasireen asabcu lmathaani asabcu diwaal wey toddobada dhaadheer suurat lbaqara aali cimraan annisa maaida acraaf ancaan baa ka soo horeyse iyo bare iyo yasaluun la isku daray iyo qolada culimada ilahay ila qur-aanka loo aqriyaa waxa weeye eh, kuwa dhaadheer iyo almiin kuwa aayadahoodu boqol iyo waxa ku dhow yihiin iyo mufasal soo qur-aanku intaa ma ah marka qolyano saasay ku fasireen dhowrkii kitaabeen soo fiiriyey waxaa ugu badnayd asabca diwaal in laga dhigo toddobada walqur'aan alcadiim iyo qur-aankii kale oo weynaa taana waxaa yardiidi suuraddu waa maki wey makiya wey suuraddu marka faatixada aynu ku dayna insha allah walaqad aataynaaka waanu ku siinay sabcan toddoba oo min kuwa isu eg eg ah toddoba ayadooda isuego macnahoodu isu wada dheelitiran yahay iyo walqur'aana qur'aankii alcadiimi ee weynaa qur-aan weynihii laa tamudanna ha u taagin cayneyka indhahaaga ilaa maa matacnaa waxaan ugu raaxaynay bihi shayga aswaaja noocyo oo minhum dadka ka mida yacni ilaahay ku siiye nicmo ka weyn oo la isa siiyaa dadkaa xoolo ee aqniyada ah waxba u indhataagi way sidaa darteed waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira hadda inaga ninka waxaa laga yaabaa nin qur yaqaano macnihiisa garan oo waxooga yar wax kasi ka yihiin inuu dadka xoolaha badan yidhaahdo uu tamaniyo yidhah hadaad kaasoo kale noqon lahayd nin qur la siiyey oo la fahamsiiyey wax ka maqani jiro walaa taxzan ha u murugooni calayhim calaa shirkihim gaalnimadooda iyo diidaday ku diideen waqfid u jilci hoos ugu dhig janaaxaka garabkaaga lilmuminiina muminiinta waxaa looga jeedaa dhinacaaga u dabciyo ha kula joogaan oo u naxariis badno sida shimbirtu dhasheeda ay garabka ugu kala bixiso waqul waxaa tidhaah inii anigu ana anigu annadiiru ka digaanahay almubiin oo cod on danaysta ahayn digniin maxdi aanahay kamaa anzalnaa cala lmuqtasimiina kamaa anzalnaadaa icraabtooda way adag qoliyuu sida kamaada meesha lagu waxa la isku tashbiihin taxriirku wuxuu ahaa waxaa iila roonaa eh, ana nadiiru mubiinu markaad tidhaahdo kamaa anzalnaa sidaan ugu soo dejinoon ugu dignay cala lmuqtasimiina kuwii qur-aanka qaybiyey waxay noqon kitaabkay noqon marka indaar baa lagu tacalujinaya inii ana nadiiru mubiin kamaa anzalnaa sidaan ugu soo dejinay annadiira digniinta cala almuqtasimiina kuwii qur-aanka qaybiyey aladiina kuwii jacaluu qur'aana qur-aanka ycidiina xubna ka yeelay waa markaa waa yahuuda waxay dhaheen qur-aankiibay qeybna rumeeyeen waxay dhaheen towreed buu waafaqsan yahay qeybna way diideenoo way beeniyeen qur-aankiibay qaybiyeen wajacaluu alqur'aana cidiina koox koox iyo xubin xubin bay ka yeelen tafsiir kale waxaa weeye tacliiqa isaga saasaan ku daynaynaa kamaa anzalnaa saan ugu soo dejinnay digniinta cala almuqtasimiina kuwii isdhaarsaday oo qureesh ahaa oo inay adig ku dilaan isu dhaarsaday marka sidaa hore iskaga dah waqul waxaa tidha inii anigu ana nadiiru ka digniinta bixiyaan ahay almubiin oo cadoon danaysta ahayn kamaa anzalnaa saan ugu soo dejinnay digniinta cala almuqtasimiina kuwii qur oo laba meelood ka dhigay meelood ka dhiga aladiina kuwa jacaluu qur'aana qur'aanka ka yeelay cidiina xubin xubin ka yeelay fawarabbika allah wuxuu yidhi fawarabbika rabbigaabaa nabiyulahi maxamed ku dhaartay lanas'alanahum waan weydiinayaa ajmaciina dhammaantood camaa shaygii kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal fala waa khalqigii oo dhan hadda gaal iyo muslim qof waliba wuxuu camal falay baa la weydiin marka culimadu waxay leeyihiin camaa kaanuu yacmaluuna laa ilaha illa lah way ka bilaaba waxay laa ilaaha illa allahu kii yidhiye ku camal falay iyo kii gaalnimada u leexday kulli khalqigoo dhan waxay camal faleen baa la weyneyn allah saasuu ku dhaartay tafsiirka saasaa iila roon fa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow lanas'alanahum waan weydiinaynaa ajmaciina dhammaantood khalqiga siduu u dhan yahay camaa shaygii kaanuu an yacmaluuna kuwa camal fala sidaa darteed anaa kala xisaabtami waxay sameeyaane fasdac daahiri bimaa tu'maru lagu amri wacrid ka jeeso can ilmushrikiina mushrikiinta ka jeeso waxba ha ka taxsi qaadanino ha ka walbahaarin diidaday ku diidan yihiin dantaada iska qabsaanlay waa sidaasoo kale qofka daaciga ahi meesha uuna hadduuna dadka wax ku qasbi karin wax ka dhaadhicin karin ha u sheego afka ha ka sheego markuu daacigu wax sheegayena hadal qabow oo la fahmi karo dadka ha u sheego bilmatal culimmadu markay wacdii dadka infiraar laguma gaaladii buu ku leeyahay ama annaga hanuunsan ama idinka marka ruuxa aad u yeedhiso walaalle waad fiican tahay bal hawshan ila aan isu nimaadno sidaa marka horeba tidhaa mushrik baa tahay gaal baa tahay nin xun baa tahay waa laisku diiday meesha waa laisu qabsan wey ama waxa laga doodayaaba wax meesha jooga buuna ahayn allah wuxuu leeyahay fasdac daahiri bimaa kii tu'maru lagu amro oo dee dacwada gaadhsiisa ah, oo nahyigii iyo amarkii ah wacrid ka jeeto can ilmushrikiina mushrikiinta ka jeeto waxba ha ciil qabin inaa kafaynaaka waan kaa kaafino waan kaaga filaanay almustahzi'iina kuwii jeeseesay oo adig kugu jeeseesayey aladiina kuwii yajcaluuna yeelay maca allaahi alla maciisa ilaahan ilaah aakhare oo kale fasawfa yaclamuuna waa dambay ogaan doonaan nimankaasi niman shana ama lixay ahayna qurayshaho waliid binu bkiire iyo caas binu waail iyo raggaasu ay kamid yihiin yay ahaayeen aswad binu cabdiyaquus iyo intay kacbada agteeda fadhiistaan iyo nabigu markuu yimaada ku jiray fartay ku fiiqo ku yar qosliyo way ku maadaysano qaar baa meeshaa nabiga iskaga tahay qaar baa mandheer bay dul dhigayaan kuwii noocaas aha waan kaa kaafinay mid aan si xun u dhimanin male nimankaa toddobadaa nin ama lixdaa nin si xun u dhimanin male mid waliba mid wax ka soo baxaan ka soo baxo dhinta mid shubma mid indhaha beela kulli si wada dhinteen nimankaasi marka allah aniga kaaga filan buuri kuwa waxba ha ka walbahaadin wallahu yacsimuka min annaas allah baa nabiga ku yidhi wallahu yacsimuka min annaas waxdada wax ku yeeli karaa ma jiro innaa kafaynaaka waan kaaga filannahay waan kaa kaafinay almustahziyiina kuwa jeesteesa aladiina kuwa yajcaluuna yeelay maca allaahi alla maciise ilaahan ilaah aakhare kale fasawfa yaclamuuna meesha ilaahan aakhare aynu yeelno aynu ka hadalno waxaa ilaah qofku lafdiga ilaah yuuna isticmaalayna waxaan alla ahayn hadduu caabudo oo cibaado alla leeyahy waxaan alla ahayn u tiiriyo walow lafdiga ilaahba yuuna u bixinin waa ilaah kaloo caabuday wey ilaah kaloo caabuday qori meeshaa yaalla ee qabri meeshaa yaalla nin iska caadi danihiisa wato oo aada ka daba gashay odu aw waxaan ilaah wax ilaah alla leeyahay hadduu ruux ama shay kala siiyo waxaa weeye ilaah bayuuna ku magacaabina waa khatar wey afarayta man itakhada ilaahahu hawaahu qofka hawadiisa raacay mu waa ilaah miyuu yidhi hawadiisa ma dhihin in wax alla leeyahay ku khaasayso keliya la rabaa ilaahnimadu waa sidaa kale walaqad naclamu waxaan ognahay nabiyullaahi maxamedow annaka adigu yadiiqu inuu cidhiiriyo min sadruka qalbigaagu sadrigu waa laabta laakiin qalbigaa loo jeedaa min tacbiiri ilmaxalli wa iraadati alxaali waxay yidhaaheen wey bimaa yaquuluuna waxay leeyihiin waxaan ay kugu leeyihiin beenintan iyo aflagaadadan ay ku aflagaadaynayaan inaad ka cilqabto oo qalbigaagu cidhiidye yahay waan ogahay walqad naclamu waanu ognahay buu alla yidhi annaka adigu yadiiqu inuu cidhiiri yahay sadruka qalbigaagu bimaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin fasabix tasbiixso mutalabisan bixamdi rabbika rabbigaa xamdigiisana adigoo ku dari wakun ahw min asaajidiina kuwa sujuudsan kamid ah tukada ah kuwa sujuuda kamid ah cidhiidhigaa qalbigaaga ku jira salaad u baqo markay qalbigaagu ciliyabo hadal xun kugu yidhaahdeen tasbiixda iyo taxmiidda iyo salaadii bas walba uu kaa ba'aya adigaana ka guul doona oo ducadaadu waa maqbuul ducadoodu maqbuul ma aha fasabix tasbiixso bixamdi rabbika maa xamdi rabbika rabbiga xamdigiisa tasbiix iyo xamdiga isku dar oo kuwa weliba ahu min asaajidiina kuwa tukada ahow wacbud rabbaka wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa yaatiyaka ilaahu kuu yimaado alyaqiinu waa mowtka wey wacbud caabud rabbaka rabbigaa caabud xataa yaatiyaka ilaahay kuu yimaadaan alyaqiinu yaqiintii qolyo layidhaha ahlu fana niman yacni diin sheeganaya suufiyaasha quman xataa ma aha suufinimay sheegeen laakiin maba tukadaan hadday doonaan fana la yidhaahdaa jiro wabacda alfanaa fi llaahi kun kayfa maa tasha waficluka laa jahlun wacilmuka laa jahlun waficluka laa wisru bayne ruuxu markuu waxaan alla ahayn uu qalbigiisa ka saaro all heer wuxuu gaadhayaa alla uu ka ridayo ka ridaye takaaliiftii waxoo dhan u ka tuure markaasa yaqiin iyo taasi markaad yaqiinta gaadhood alla ku tagto dib dambe sufiyaalka qumani sidaa ma aha allahooday caabudaan diintooday ku dhaqmaan sufyaalka quman diinta islaamkay ku dhaqmaan wacbud caabud rabbaka rabbigaa caabud xataa yaatiyaka ilaa uu kuu yimaado alyaqiinu dhabtii oo dhimasho ah suuratu naxli waa suuradii toban iyo lixaad tartiibta quraanka kariimka ah aayadaheeduna waa boqol iyo labaatan iyo sideed min asuwari lmakiya bay ka mid tahay suuratu naxl marka sunatu naxal cilmigeedu waa cilmi aada u badan qaybqayb buu xataa u qaybsan yahay mar waxaa laga hadlay sharaabka iyo dhinaca mar waxaa laga hadlay gaadiidka way qaybsan tahay suuraddu waa suurad cajiiba wey ataa amrullah amarkii allaa yimid ee falaa tastacjiluuhu hadadejisanina oo muyimaada ha dhihina subxaanahu alla wuu nasahan yahay watacaala waanuu sareeyaa camaa yushrikuuna waxay u shariig ataa amrullaahi maadi baa la cabiray waana saacaddii waxa la sheegayo iqtarabat saacatu oo kale wey waxay yidhahdeen qolada balaaqadu litaxaquq alwuquuc shay mustaqbalah yaa maadi laga cabiraa dhiciddiisa ilan xaqiiqo ah sida wax dhacay oo kale yaa looga sheekeeya marka saacaddii way imanaysaayoo way dhowdahaye waxba hadadejisanayno maynoo timaada hadhihina allana subxaanahu watacaala shirkiga wuu ka nasahan yahay ataa amrullah amarkii allaa yimid oo iman doona ee falaa tastacjiluuhu hadadejisan amarku waa saacadee daro subxaana alla wuu hufan yahay wuu nasahan yahay wa tacaalaa waanu ka sarreeyaa camaa shaygii yushrikuuna ay alla u sharig yeeleen qur-aanka kariimka iyo qolada muctasilada muctasiladu alla markay nasahayaan tafsiil bay u nasihin ma dheera ma gaabna ma buura meella ma joogo meel wal yay waa nimanka yidhi alla maba hadli karaba gebigiisa nuuba ma dhihi kara bay yidhaahdeen markii alla la sifayn sifatu khamaal khafaar raxmaan raxiim waa la tirin markii la nasihina sidan duuduuban baa loo nasihi waay wuxuu leeyahay yunazilu lmalaaikata malaaigtu buu alla soo dejin biruuxi waxyi buu la soo dejin min amrihi isaga amarkiisuna kusoo jediyo maamulkiisa calaa man yashaau qofkuu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka lian andiruu diga buu kusoo dejin diga dadkii baa la amrayaa annahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu cabadaa inaana jirin illaa ana aniga mayo fattaquuni iga baqaa maxay ku digayaan dadka m ilaahay qofku doonu kusoo dejin waxyiga maxaana loogu soo dejin inay dadka u sheegaan aniga mayo ilah kali inuuna jirin waa intaa wey digniintu waa sida yunazilu malaaikata malaaigtu aan la soo dejin biruuxi waxyi buu la soo dejin min yuwaxyaa ula soo dejin calaa man yasha qofku doonuna ku soo dejin oo min cibaadihi addoommadiisa ka a ah. wuxuuna u soo dejin bian andiruu diga annahu shaniga jiraa inuu yahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin ilaa ana aniga mifattaquuna iga baqa khalaqa samaawaati samooyinkiibuu alla abuuray waalarda bilxaqi run iyo xikmad buu ku abuuray tacaala alla wuu ka sarreeyaa camaa shayga yushrikuuna ay la wadaajinayaan allah subxaana wa tacaala in badan baa laynoogu soo celceliyey inaynaan alla waxba cibaadada la wadaajinin khalaqa samaawaati alla samooyinkuu abuuray walarda bilxaqi si dhab ah oo xikmaduu u abuuray tacaala alla wuu ka sarreeya camaa shaygii yushrikuuna ay u sharig yeelayaan khalaqa alinsaan dadkiibuu alla abuuray min nudfatin candhuuf buu ka abuuray faidaa huwa waaba isagoo oo beerka beerka keel dadka waxa laga abuuray candhuuf yar oo saqasaana laga abuuray oo ninka candhuufta ay ka dhacaysaa uuna aada u danayneyn wixii waxaa laga abuurayba hadda la soo taagan oo marun meesha la soo taagan mu abuurkiisii hore mu xusuusto iyo sida alle usoo koriye usoo barbaariyey khalaqal insaana insaanku hadda waa jinsi khalaqal insaana insaanka wuu abuuray alla min nutfatin candhuuf buu ka abuuray fa idaa huwa waaba khasiimun doodayo mubiinun oo cadoo aan isqarinayn gabanayn walanacaama nicmooleydana khalaqahaa alla wuu abuuray lakum idinku idiin abuuray ama lakum waxaa idinku sugan fiiha dhexdeeda difun diirsi iyo dugsi iyo manaaficu waxtar waminaa xaggeedaa taakuluuna ka cunaysaan walancaama khalaqahaa icraabta waxay dhaheen istiqaal wax la yidhaha wey wakhalalancaama khalaqahaa qolada icraabta saasay yidhaheen istiqaal baa la yidhaha idinku ideen war maxaa idinku sugan dugsi de carabtu inagu sida carabta ma nihin dhogorta neefka iyo saantiisa iyo suufka iyo waxaasay guryo ka dhisanayaan maryo ka dhiganayaan waa dugsiga manaaficdun waxa wey caanihii laga cabayey hilibkii laga cunayey waminhaa taakuluuna hilibkii la cunayey tarankii ay tarmayeen muraadahaad aad ku ofsanayso waa intaasoo dhan allah baa inoo abuura subxaana wa tacaala walancaama nicmoleyda geela iyo looda iyo adhiga marka geelaa inta badan luqada carabta geelaa nicmo ancaam loo isticmaala laakiin hadda saddexdoodii way sheegi marka geela waxaa loo abuuray lirukuub adhigana lidabxi iyo in la foofiyo la dhaqaaleeyo loodana lilxarsi waa kii walancaama khalaqahaa lakum idinku lakum waxaa ku sugnaaday fiiha ancaamta dhexeed difun walancaama khalaqahaa wuu abuuray lakum idinka waxaa idinku sugan fiiha ancaamta dhexeed difun dirsimaad iyo dugsi iyo wamnaaficu waxtar kale caanaheedii iyo waxay oo dhan baad cabbaysaan oo minaa xaggeeda aad ka cunaysaan ood qalanaysaan walakum waxaa idinku sugnaaday fiiha ancaamta dhexdeeda jamaalun qurux iyo xarago xiina turiixuuna markaad soo xaraynaysaan waxiina tasraxuuna markaad foofinaysaan waxaa wey waa qurux wey dadka boqol halaad buu ninku leeyahay oo guribuu degan yahay markaasuu boqolkaan intnigii meesha joogaa ruuxii markaa u yimaada dee nin aada u xaragoon bay la tahay wa waxaa wey xooluhu waa wax fiican wey adhigii oo meeshan oo dhowr jir oo kuu socdo nimaan faqiir ahayn baa lagu arkaya aad yaad u xaragoonaysaa markaad soo dheelmaysaan iyadoo calooshu intaa leegto soo daaqday iyo markaad dareerinaysaan ood meeshii daaqa lahayd kusii wadaan waa xarago wey allah wuxuu leeyahay walakum waxaa idinku sugnaaday fiiha nicmooleyda qurux iyo xarago xiina turiixuuna markaad soo dheelmaysaan waxiina tasraxuuna markaad foofinaysaan dhinaca kale wataxmilu way xambaari xooluhu adqaalakum culayskiina ilaa beledin magaalay u xambaari lam takuunuu aydaan ahaateen bibaaliqiihi kuwa gaadha ilaa bishiqil anfusi nafta dhibkeeda mooyaane ina rabbakum rabbigiin la ra-uufun ka naxariista badan way idiin tura raxiimun oo naxariista waxaad waa iska raranaysaan magaalo halkanaad ka ra intaad ritigaaga iyo sahaydi ku qaadato yaad meeshaad doonto ku tegi haddaad lugayn lahayd ka war oonba dhexda kugu dili lahaa waa nicmo weyn wey marka xaggaa sakliga rarashadu awrta geelay u badan tahay eh, xadii saxiixa wuxuu ahaa ninbaa eh, sac uu yuu raray markaasay tidhi war sidan liima abuurin ana xarsi baa abuuray bay ku tidhi markuu nabigu saxaabadii sheegay subxaana baqaratun takalama bay yidhaahdeen marka looda lilxarsi in beerta lagu qodo geelana lilrukuub walxamli adhigana lidabxi saasay u kala waana sida lafteeda wataxmiilu way xambaari nicmooleydaasi asqaalakum culayskiinni ilaa beledin magaalay u xambaari lam takuunuu aydaan ahaateen baaliqiihi kuwa gaari kara ilaa bishiqi anfusi nafta dhibkeeda mooyaane oonbaa dhexdiid ku dili lahaa ina rabbakum rabbigaa la ra-uufun kii naxariista wey raiimun iyo raiim labaduba waa naxariis laakiin la ra'uufun kii idin tura weeyo dhibaatada idinka celiya raxiim idinkii naxariiso wax idin siiya saasay kala yihiin walkhayla fardahana alla wuu abuuray iyo walbiqaala baqlaha iyo walxamiira dameeraha litarkabuuha inaad fuushaan iyo waziinatan xarago aad ku xaragoonaysaan wayakhluqu alla wuxuu abuuray maa laa taclamuuna wax idaan ogeyn fardaha iyo biqaasha waxaa qolyaa waxay u daliishadeen aayadda mar haddaan nicmooligi farasku waa xaaraam mar haddii baqashii iyo dameerkii lala sheegay labadaa ina xaaraamiya hadal kama jooge maalintii khaybar waa kii dameeraha la xaaraam yeelay qolyaa yidhi farduhuna waa xaaraam laakiin xadiis baa ah, saxiixa ah. reer abuukar sadiiq intay faras qasheen yay cuneen asmaa warinaysaa marka nabiguna dabcan woga abuusadiiq iyo nabiga waxba kuma qarsooneyn marka nahyiga la nahyey fardaha ha qalanina la yidhi cabdullahi bin cabas wuxuu yidhi yaraan darteed baa wuxuu ahaa wixii lagu dagaalgelayay soo gaadiidkaa yaraan baa le wayakluqu maa laa taclamuuna nin mufasir aho hadda geeridiisa ma maqale nin la maxamed cali assaabuni kitaab la safatu tafaasiir buu qoray wayakluqu maa laa taclamuuna wuxuu ku fasiray waxyaabahan sancadan cusub ee hadda jirta wayakluqu maa laa taclamuun waxaydaan ogeyn alla uu abuuri soo maaha sancadan hadda ku fasiray sheekhaas waa sheekh asalkiisu suuriyaanaho hadda geeridiisa ma maqal kitaab aynu haysano la yidhaahdo safatu tafaasiir buu sheekaas sameeyey saddex majalla walkhayla fardahana wuu abuuray allah subxaanahu wa tacaala iyo walbiqaala baqlaha iyo walxamiira dameeraha litarkabuuhaa inaad fuushaan iyo waziinatan qurux baqashu ma dhasho baqali ma dhasho faras baa wuxuu dameer baa wuxuu fooli geenyo faras buu fooli baqal bay dhali baqashu ma dhasho weligeed nabigaa loo yimid oo waxaa la yidhi dameerkan faraska ma kuu saarsiinaa si ay baqalku ugu dhasho may buui ma ogolin buui waxa aan taran lahayn waziinata wayakhluqu allah wuxuu abuuraa ma laa taclamuuna waxaydaan ogeyn gaadiidkan hadda aynu haysanan nalkan iyo waxaan oo dhana alla subxana wa tacaala